أو bidaayaة شhهri محرم caami ألف وأربعمئة وأربعين لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد يكون مكملا لشهر ذي القعدة ثلاثين ذي القعدة ألف, ألف وأربعمائة وتسع وثلاثين لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى من السنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan waa majliskii labaatanaad ee majaalis dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka macaalim sunna nabowiya habeenkan waa habeen isniin ah kowda bisha muxaram kun afar boqol afartanka hijrada nabigeena sala allahu alay waslem amaba habeenka ay dhammaystirmaysa bisha dilxija oo soddonka ah kun afar boqol sagaal iyo soddonka hijrada nabigeena calayhi salatu salaam labada jeerba labada xaalaba way dhici kartaa oo midna caawa waxay noqon kartaa inay soddon buux noqoto oo bisha dilxija caawa ay soddon buux noqoto waa suuragal waxaa kaloo suuragal ah caawa inay noqoto kowga bisha muxaram ama bisha zaka kun afar boqol iyo afartanka hijrada nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam baabu jamci lqur'aani alkariimi qur-aanka kariimka ah kulmintiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo soddon iyo shanaad can zayd ibni haabitin waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu ardaa saxaabiga jaliilka ah ayaa qaala wuxuu yidhi bacaa waxaa iisoo diray fariin ilaya aniga abubakrin abubakr sidiiq khaliifat lmuslimiin ayaa wuu diray fariin ayuu iisoo diray weyaan goormuu iisoo diray maqtala ahli اlyamaamati duulaankii yamaama la dhihi jiray raggii saxaabad ahaa xilligii lagu laayey wa cindahu abuubakarna waxaa la jiray cumaru cumar ayaa la jiray yamaama musaylimat alkadaab ayaa lagula dagaalamay waa dhanka najdi marka rag badan oo quraada ahaa oo qur-aanka xifdisanaa ayaa halkaas ku shahiiday in shaa allahu tacaala raggaas markii la laayey ayaa wuxuu leeyahay abubakar ayaa fariin iisoo farayo kadibna markii aan u imaaday waxaan la kulmay cumar oo la jooga fa qaala abubakrin abubakra wuxuu yidhi inna cumara sayid cumar ataanii waa ii imaaday oo fa qaala wuxuu igu yidhi ina alqatla dilka iyo geerida qad istaxara aad bay ugu darnaatay waa ku badatay yowma alyamaamarti maalinta meeshii yamaamaliyaha lagu dagaalamay biquraa'i lqur'aani ragga qur-aanka xambaarsanaa aad buu ugu darnaaday weeyaanoo aad bay halkaas ugu eh, geeriyoodeen oo rag badan ayaa halkaa ku baxay oo ku geeriyooday wa innii anna akhshaa waxaan ka baqayaa an yastaxira inuu ku darnaado ama uu ku bato alqatlu geerida biquraa'i lqur'aani qur-aanka ragga akhrinaya oo xufaad ahaa fi meelaha lagu jihaada kulliha dhammaanteed meelaha jihaadku ka jiray boosaska lagu jihaado inay rag badan oo qura'a ku baxaan ayaan aad ugu baqayaa weyaan haddii ay sida dhacdana fa fayadhaba kadibna uu taga qur'aanun qur'aan kaiirun ee fara badan wa innii anna araa waxaan arkayaa oo ii muuqata an ta'mura inaad farta abuubakarow bijamci lqur'aani qur-aanka in la jamciyo qultu waxaan yidhi marka zayd ayaa dhihi ama qultu waxaan yidhi ayuu yidhi ninka la yidhahdo abubakrin kayfa sideebaad afcalu kayfa sideebaan afcalu u samayni shay-an shay lam yafcalhu usan samaynin rasuulu llaahi sala allahu alay waslam rasuulka alle wuxuusan samaynin oo qur-aanka inuu hal meel ku jamciyo nabiga ma samaynin calayhi salaatu wasalaam aniga oo abubakar seen u saas ayuu marka abubakar cilad ka dhigtay radia allahu tacaala canhu wa ardaah laakiin qur-aanka qeyb ku qoran muxuu ahaa loox ku qoran qayb qeybiro muxuu ahaa dhagaxa ku qoran qeyb ku qoran geedaha baalashooda amaba ku qoran calayntooda ku qoran sida timirtoo kale iyo geeda qeybo ku qoran xataa haragga la megdiyey ku qoran noocyadaas ay u kala duwanaayeen weyaan oo iyo qur-anka intiisa waa bala xifsanaa kulligiina waa la wada xifdisana oo saxaabada xufaad ayaa rag badan oo ka mid ah ahaayeen weyaan kayfa sidee baan afcalu u falayaa shayan shay lam yafcal uusan falin rasul rasulka sal l slem faqaala cumaru sid cumara wuxuu yidhi huwa kulminta qur-aanka meel lagu uruuriya wallaahi baan ku dhaartay khayran waa arin khayr badan falam yazal kama zulin cumaru sayid cumar kama zulin yuraajicunii inu muxuu hadalka igu celceliyo fii dalika arrinka isaga xataa sharaxa allah ilaa aad ugu sharxa sadrii xabadkayga iyo qalbigayga liladii arinkii sharaxa uu sharxay lahu isaga sadra cumara cumar qalbigiisa arintii ilaahay uu sharxay subxaana watacaala oo ahayd qur-aanka in meel lagu jamciyo ilaa ana ad ilahay subxana watacala qalbigayga ugu sharxa oon asaga ku raaco weeyaan oo wara'aytu kadibna aan arka fii dalika arrinka isaga alladii ra'yigii ra'a cumaru cumar uu arka zayd baa intaa waxa u sheegaa sayid abu bakr sidiiq radia allahu tacala arda qaala rajulu nin baa tahay shaabun dayar dhallinyaro ah caaqilun aadnu caqli badan laa natahimuka caqligaaga iyo diintaadaba tuhma nooguma jirto weeyaan qad kunta waxaad ahayd taktubu mid u qora alwaya waxyiga iyo qur-aanka lirasuuli rasulka aad u qori jirtay fatatabac raad raac alqur'aana qur-aanka fajmachu soo ururi weeyaan ragga xifdigooda ka soo ururi waraqihii mxu waxyaabihii lagu qoray adawaat alkitaaba waxyaabihii marka wa lagu qori jiray ka soo aruuri saxaabada nin walba intu wahay ka soo qaad qur-aankii hal meel isugu keen weeyaan qaala zaydun zayd wuxuu yidhi fa wallahi baan ku dhaartee low kallafanii hadduu igu mashaqayn lahaa oo dusha iga saari lahaa naqla jabalin buur inaan ka qaado inaan qaado oo min aljibaali buuraha ka mid ah meesha ay taalla aan ka raro hadduu igu kallifi lahaa oo dusha iga saari lahaa maa kaana muusan ahaadeen biadqala mid ka culays badan calaya dushayga mima arrinkii kallafanii oo igu kallifay oo dusha iga saari min jamci qur'aan qur ururintiisa ah taas ayaa iga culays badnayd weyaan oo inaan buur qaado waxaa iga dhib yaraan lahayd inaan mxuu ahaa aan qur-aanka iga dhib lahayd buur inaan meesha ay taale ka qaado weyaan culayskaasa ila qabtay waa yahay qultu waxaan idhi kayfa sideeba tafcalaan aad u samaynaysaan labadiina abubakr iyo cumar shayan shay lam yafcal uusan falin rasul rasulka al sal slm qaala abubakrin abubakr wuxuu yihi huwa qur-aanka oo meel lagu kulmiye hal kitaab wallahi baan ku dhartay khayrun waa khayr falam yazal kama inuu muxuu ahaa yaxuu inuu booriyo muraajacati ku noqnoqoshadayda ood aad iyo aad hadalka igu celiy una booriye xataa sharax allahu allah ilaa uu ka sharxa sadrii xabadkayga liladii arrinkii sharaxa lahu uu u sharxay sadra abi bakrin wa cumar cumar iyo muxuu abubakr qalbigooda arrinka uu rab u sharxay ilaa anuu iga sharxa weeyaan wara'aytu an arka fii dalika asaga alladii ra'yigii ra'ayaa labadooda ay arkeen weeyaan ilaa ayagaan isku ra'yi ka noqonna ayay warkii igu wadeen weeyaan hadalkiina waan ka dhegaystay waana ka yeelay kadibna fatatabactu waxaan dabagalay oon raad raacay alqur'aana qur-aankii ajmacuhu anoo ka soo ururini min alcusubi laamaha iyo qorfaxda geetimiraadka wax lagu qori jiray waxbaa laga fujinaya mxuu ahaa laamaha dambe marka loo rujiyo meel saa u ballaarsan ayay leeyihiin meelaha iyaga ah qur lagu qori jiray inaan halkaa ka soo uruuriyo oo ragga muxuu ahaa wax ku qortay aan ka qaado iyo warriqaaci iyo waraaqaha gogo-on ruqcada waraaqda go-on qica ayaa la yidhahdaa inaan ka soo ururiyo iwalikhaafi iyo mutuleelka amaba carabta baashaan loo yaqaano muxuu ahaa dhagaxa fidsan dhagaxa fidsan waa un mutuleel ma hadda dhihi karnaa inaan ka soo ururiyo ayadna wixii ku qornaa iwa suduura arijaali iyo ragga xabadkooda qur-aanka ay xifdsan yihiin inaan ka soo ururiyo ayaan guda gala weeyaan fa wajadtu kadibna markaasaan waxaan helay aakhira suurati tawba suura towba inta u dambaysay oo ahayd qowluhu tacaala laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum aayadda boqol iyo sideed iyo labaatanaade ilaa akhiriha dhammaadkeeda laga gaaro waxaan ka helay maca khusayma khusayme ninka la yidhahdo ow amaba abi khusaymata ninka loo yaqaano ayaan ka helay weeyaan fa alxaqtuhaa kadibna waxaan haleeshiiyey fii suuratiha suuradeeda ayaan haleeshiiyey fa kaanat asuxufu waraaqahaas aan wax ku qoray waxay ahaayeen cinda abi bakrin abubakr agtiisa ay ahaayeen xayaatahu xilligu noolaa xataa tawafaahu llah alla ila ilaa uu ka oofsada isagoo uu ka geeriyoodo uma cinda cumara cumar agtiisa ayay ahayd intuu noolaa xataa tawafaahu llahu alle ilaa uu ka oofsada uma intaa kadib cinda xafsata binti cumar sayid xafda xafsa umulmuminiin ahayd ayaa kadibin haysay saas ayaa marka kitaabka halkaas kitaab oo jamcisan ayaa xilliga abubakar la jamciyey abubakr muxuu ahaa cumar xilligiisana wuu yeelay kadib markuu isaga geeriyooday waxaa gacanta ku hayay xafsa binti cumar zawji nabiyi sala allahu calayhi waali waslem ummi lmuminiin ayaa gacanta ku haysa weeyaan wa fii riwaayati riwaayadna qaala wuxuu yidhi nasakhtu waxaan qoray assuxufa xanshooyinkii fi lmasaaxifi masaaxifta ayaan ku qoray weeyaan fafaqadtu kadibna waxaan waayey aayatan aayad ayaan waayey ilan qur-aanka waa xifsan yahay isagii waa xaafid aayad ayaan waayey oo min suurati alaxzaab suurat alaxzaab ka mid ah kuntu aan ahay ka maqla rasuulahi ka falam ajida kama aanan helin ilaa maca khusayma ibnu haabit alansaari saxaabigaas agtiisu baan ka hela ayadaa weyaan aladii ninkaasoo jacala rasuula nabiga aluu ka yeelay sal slem shahaadatahu markhaatidiisa shahaadata rajulayn laba qof markhaatiduu ka yeelay weyaan ninkaas labada markhaati lahaa oo nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalem u qiray inuu mxuuaha laba qof u dhigmo ayaan ka helay weyaan wa qowluhu qowlka alla weeyaan min almuminiina muminiinta ayuu kamid ahaaday rijaalu ay ka mid ahaadeen rijaalun rag sadaquu ka run sheegeen maa caahaduu wixii ay kula ballameen allah alla weyne caleyhi dushiisa raggaas ayuu ka mid ahaa baabu naski alqur'aani qur-aanka qoraalka la qoray fii cahdi cumaan cumaan xilligiis la qoray inta hore marka waxay caddaynaysaa waa jamciga koobaad jamciga laba marxalo ayuu maray marxalada koobaad oo qur-aankii nabigeenna sala allahu caleyh ali wasalam isaga uu xifdisanaa oo xilliga uu intuusan geeriyeenin ka hore waa tii nabigeenna calayhi salaatu salaam jibriil ramadaankii uu muxuu ah laba jeer qur-aanka la maray saxaabadana in badan oo ka ah ayaa xifdisanaa rag badan oo ibn mascuud uu ka yahay oo zaydkan uu ka yahay iyo ubay rag badan baa xifdisanaa iyadoo sida ay ta marka ayaa kadibna raggii qur-aanka yaqaanayoo xifdisanaa duulaanadii jihaadka ahaa oo asxaabu ridada dadka ridoobay lagula jihaadayay musaylame iyo tiimkiisa iyo wix la ayaa rag badan ayaa ku baxay meeshii quraada ka kadibna arintii umar wuxuu yidhi abubakrow haddii ay xaalad saa kusii socota waxaan ka yaabaya qur-aanka in inuu lumo waxaa raggi qur-aanka xifdisanaa way baaba'ayaan ee qur inaad jamciso ayaan doonaya waa tii marka wadahadallo dheer kadib isagii ku qancay zayd loo yeeray isna lagu qanciyey kadibna qur ayaa la bilaabay in lagu ururiyo hal musxaf oo la qoro zayd uu qora radia allahu tacala anu saas ayaa jamciga koobaad qur-aanka lagu jamciyey abubakar ayaa haayey kadibna cumar kadibna zawji nabiy sal l slm binti cumar xafsa radia allahu tacala ardaha ayaa waxaa weyaan gacanta ku haysay intaas waa jamciga koobaad jamciga labaadaan u gudubn marka baabu nas markii kusoo wareega xafso kadib ayaa jamciga labaad la sameeyey weyaan baabu naski qur'aani qur-aanka qoraalka la qoray fii ahdi cumaan sayid cumaan xiligiisii qoraalka la qoray iyo mxuuha baabkan u baabi weyaan xadiidka afar boqol iyo lix iy soddonaad can anas bn malik waxaa lagu radi allahu taala arda ana xudayfata ibnu lyamaan saxaabiga jaliilka saaxib sir rasul s sm radi alahu ta arda qadima wuxuu soo galay ninkaas calaa cumaan sayd cumaan ayuu usoo galay wa kaana wuxuu ahaaday ninkaas layidhaha xudayfa yuqaazii mid la ahla shaami reer shaam shaamna waa ti a iyo urdun iyo lubnaan iyo suuriya iyo mxu ah gruubkaas ayaa lasku yihahda dalalkaas ayaa shaam laisku yihahdaa yuqaazii mid la duula ahla shaami fii fatxi armeniya armeniya iyo azerbaijan waa meesha labada dalo hadda macruufka armenia dalalka la yaqaano waa soviyetka madowga soviyeet muxuu gumaysan jiray labada dal furitaankeeda ayuu reer shaam markay u duulayaan ayuu raac jiray maca ahli ciraaqi wa kaana yuqaazi mid la duula ahla shaami fii fatxi armeniyata waadarbayjan maca ahli ciraq ahli ciraqna waa la jireen ahlu shaam ahli ciraaq aad raaci jiray si armeniya marka iyo adarbayjan loo furto fa afsax waxaa muxuu ahaa eh, aad u argagax geliyey xudayfata xudayfa waxaa argagax geliyey ikhtilaafuhum khilaafka isku khilaafayaan fi qiraati arinta isku khilaafayaan ay argagax geliyay marka ayad arinayaan qiraadii iskhilaafaysa ila lahajaadkii luqadihii ayaa kala duwan luqadihii ayaa kala duwan arrintii aad bay u argagaxgelisay waayahay fa qaala xudayfatu wuxuu yidhi cumaan wuxuu ku yidhi yaa amiira almuminiin amiir almuminiinu marka iyada xilliga asaga waxaa dowladda muslim gacanta ku hayo sayid cumaan radi allahu taala arda khilaafadii isaga ayaa gacanta ku hayo kitaabka qur-aanka ahaana oo majmuuc ahaana waxaa umuna xafsa eh, binti cumar ayaa gacanta ku haysa radi allahu taala an kadibna xudayfa wuxuu u imaaday cumaan fa wuxuu yidhi yaa amiira almuminiin muminiinta madaxoodiiyow adrika ka daba tag oo haleel haadihi ummata ummaddantan ah qabla an yakhtalifuu intayna iskhilaafin fi lkitaabi qur-aanka isku khilaafin ikhtilaafa alyahuudi waannasaara yahuud iyo nasaara si ay iskugu khilaafeen kitaabkooda oy isu beeninayaan isu biingaynayaan amaba ay isu muxuu ahaa mucaaradayaan oy kitaabkooda iskugu mucaaradayaan intay ummaddan gaarin ka hore ka gaar weeyaan ka gaar saasuu ku yidhi radia allahu tacala an arda fa arsala cumaanu cumaan kadibna wuxuu adeeg u diray ilaa xafsata binti cumar radia allahu tacala an ardaha maxaa ku yidhi muxuu ku yidhi anarsili iisoo noo soo diri anarsili noo soo dir ilayna annaga bisuxufi waraaqihi berigii uu zayd qoray nansakhuhaa kadibna annaga aan ka qoran an ka guursanna fi lmasaaxifi kitaabaha qur-aanka aan ku naqlinne waraaqihii aad haysay inoo soo dir weyaan <clears throat> uma intaa kadib narudduhaa ilayki aan ku soo celine faarsalat biha fa arsalat way biha waraaqihii iyo kitaabkii ay haysay xabsatu xabsa ilaa cumaana cumaana muxuu ayaa waxaa weyaan usoo dirtay fa amara kadibna wuxuu faray zayd bni haabitin zayd ibni haabit ayuu marka cumaan faray iyo wa cabdilaahi iyo wa cabdallaahi bna zubayr ayuu faray iyo wa saciid bna alcaas iyo wa cabdiraxmaan ibna xaari ibnu hishaam afartaa ninoo saxaabiga ah ama asxaabta ka mid ah ayuu faray fa nasakhuuha kadibna waxay ku guuriyeen fi lmasaaxifi kitaabaha qur-aanka ku guuriyeen wa qaala cumaanu cumaana wuxuu yidhi lirahdi kooxda alqurashiyiina saddexda nin oo reer qurasheed athalaata wuxuu ku yidhi saddexdaha ida ikhtalaftum haddii aad iskhilaaftaan antum adinka iyo wa zayd ibnu haabitin fii shayin shay oo min alqur'aani qur-aanka ka mid a ah, faktubuuhu ku qora bilisaani qurayshin quraysh lahjadeeda ku qoro weyaan bilisaani qurayshin fa inamaa in kalamaa nazla wuxuu kusoo degay qur-aanka bilisaanihim carabkooda ayuu kusoo degay oo lahjadooda ayuu kusoo degay hadda soomaalida lahjaad kala duwan ay leeda sooma shaygii isku macno ah. hadda qoorahoo kale waxaa weeyaan qaar waxay u maxay u yaqaanaan raayay u qaar qoray u yaqaanaan ay qolana maxay u yaqaanaan saddexaad xaniinyaha marka taqriiban waa lahajaad kala duwan intaa weeyaan dhawaaqi laftarkiisi garkoo kale qaar waxay leeyiin gar sida caadiga qaar gadh soo ma yacni waa wax kala duwanay haakada marka waa sidaas oo kale taqriiban waa noocaas oo kale marka lahajada la sheega waa taa weeyaan marka lahajaadka lagu qoraa ha noqoto lahajadii reer quraysh saas ayuu marka muxuu ahaa eh, sayid cumaan kula dardaarmay raggaas weeyaan raggan dhowrka ah ninka la yidhaha cabdullaahi ibnu zubayr iyo saciid ibn اcaas iyo cabdiramaan ibn xarid eh, ibn hishaam saddexdaas nin ayaa waxaa weye reer quraysha zayd ibnu haabit oo horaan qoraalkii hore lahaana iyo ururinta hore lahaana wuxuu yahay reer ansaareed wey radi allahu tacala canhum jamiica raggaas bal fadliga ay leeyihin arka fa facaluu kadibna way fareen xataa idaa nasakhuu goortii ay muxuu ahay qoreen asuxufa waraaqihii fi lmasaaxifi ay masaaxifta ku qoreen radda cumaanu cumaan wuxuu celiyey asuxufa waraaqihi ilaa xafsata ayuu celiyey in allaha yamurkum an tuaduu amaanaati ilaa ahliha waarsala wuxuu diray ilaa kulli ufuqin jiha kasta bimusxafin hal musxaf ayuu u diray wa mima nasakuu wixii ay qoreen wa amara wuxuu faray bimaa siwa wixii ka soo haray oo lahajooyin kale ku qornaa fii kulli saxiifatin oo waraaq kasta ku yaal ow musxafin an yuxraqa in la guba maxaa yeelay lahajaadki a kala duunaan karo sidii sayd abubakar xilligiisa lagu jamci qur-aanka ayuu mxuu ahaa kutuubada intu ka sameeyey ayuu gobol walba iyo magaalo walba u diray sayd cumaan radia taala arda wax all ka soo harayna ama waraaq ku qornaa amaba ku qornaa magad ku qornaa harag ama fulaan wixi dhanba in muxuu ahaa la wada guba ayuu faray radia allahu tacala arda xadiidka afar boqol iyo toddoba iyo soddonaad can ibn cabaas waxa lg radi allahu tacala anhuma qala wuxu h abdulahi bn cabaas kaana nabi nabiga nuxu sal slam laa yacrifu mid aanan garanin fasla suwari suuradaha kale saaritaankooda xataa tanazla caleyh ilaa uu kaga soo dega bismi اllahi الraxmaan الraxiim dadka lah bismi اllahi الraxmaan الraxiim waa muxuu ahaya min alqur'an kariim waxay deliishanayaan xadiidkan iyo xadiis la midka weyaan nabigeena sal slm qur-aanku iskugu furnaa ilaa bismi اllahi الraxmaan الraxim ee ugu soo degta ayaa qur-aanka uma kala saarnaan jirin ayuu leeyay mxu sayd cbdullahi bn cabaas radia allahu taala arda abu daawud ayaa soo saaray xadidka waa saxidiis saxiix weyaan baabu nuzuuli qur'aani qur calaa sabcati axrufin todoba xaraf inuu qur-aanka ku soo degay ayuu waxaa weeyaan u baab iyo baabkan xadiid saddex boqol iyo sideed iyo soddonaad can ibn cabaas waxa lg abdulahi bin cabas bin cabdilmuطalib radia allahu tacala canhuma ana rasuula rasuulka al sal sl qala wuxuu yidhi aqra'nii jibriilu jibriil wuxuu iigu akhriyey qur-aanka calaa xarfin hal xaraf buu igu akhriyey faraajactuhu kadibna hadalka ayaan ku celiyay waxaan ku idhi waxaa weeyaan farajactu hadalka ayaan ku celi weeyaan oo arrinta ayaan kula noqday falam azal kama aanan zuulin astasiiduhu inaan ziyaado ka dalba oo yasiidunii uu i ziyaadiyo xata intaha ilaa uu ka gaara ilaa sabcata axrufin toddoba xaraf inaan qur-aanka ku akhriyo ilaa adiga ogolaado weeyaan marka toddobadan xaraf culimmada aqwaal aad u badan oo la koobi karin ay ka leeyihiin qaar waa alqira'at waa marjuux qaar waxay leeyihiin waa lahjaadka carabta loogu dhawaaqi lahaa mxuu ahaa luqadii aqwaal badan ayaa ku jira weyaan waxay ahaataba ahaatee waxaa weeyaan toddoba xaraf inaan qur akhriyo ayaa lii faray ayuu nabiga le sala allahu alay halkaas ayaa la gaarsiiyey zaada muslimun imaam muslim wuxuu ku kordhiyey ila mutafaq oo xadiidka ahaye qaala ibn shihaabin zuhri wuxuu yidhi balaqanii waxaa igaaray isoo gaaray ana tilka sabca alaxruf toddobadaas xaraf inamaa in kale ahne hiya iyada fi lmri waa arinta aladii kaasoo yakuunu ahaado waaxidan hal shay laa yakhtalifu aan isku khilaafin fii xalaalin xalaal walaa xaraamin xaraam aan isku khilaafin weyaan xaraam isku khilaafin hadda ereye amaba alfaad isku macno ah oo laakiin kala duwan ayaa qur-aan kuso mxuu ahaa qiraaadka sabca amaba alqiraat alcashar ah ku kala yeela yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba-in fatabayanuu hubsada weyaan sooma riwaaya mxuu ahaa eh, qirada waxaa weeyaan fataabbatu hubsadawa waa marka saasayba u kala duunaan karaan sidoo kale waa tii haddaan miaalinaynay oo mxuu ahaa kale ama raayaha in loo kala yaqaano mxuu aha lahjaad kala duwan waa noqon karta calcumuum marka saas ayaa nabigeena sala allahu aleh ayaa lagu soo dejiyey marka ibnu shahaab zuhri wuxuu leeyahay toddobada xaraf waa inay isku macan noqdaan kan waa xaraf kan waa xaraf kan waa xaraf laakiin wixii waa inay isku noqdaan musama musamayaat lishayin waaxidin dhowr magac ama dhowr muxuu ahaa si loo yaqaano hal shay waa inuu noqdo weyaan saas ayaa marka ad kala jeeda radi raximah raxmata wasica xadiidka afar boqol iyo sagaal iy soddonaad can cumar bn khaaab waxaa taala anhu qala wuxu cumar bn sayd cumar samictu waxaan maqlay hishaam ibnu xakiim ibnu xizaam hishaam ibnu xakiim ibnu xizaam ninka la yihao saxaabiga ayaan maqlay yaqra'u akhrina suurata alfurqaan suurata alfurqaan akhrina calaa kayri maa aqra'uha saan u akhriy saan ahayn asagoo ayaan maqlay suurat alfurqaan qayb ka sidaan u akri sidaan u aqaani si ka duwan asagoo akrinaya ararki fatatabatuu fatabayan oo kale saas wayaan wax kale maaha waa wa kaana rasul rasulka wuxu ay sal slm aqra'nii ahmidii akhriyey oo aniga aan ka qaata alayh sl wa kitu waxaan ku sigtay an acjal calin ku degdego oon dharbaaxda iyo muxua ah dhibaato kala daala weeyaan uma intaa kadib isagoo salaad ku jir waaya uma kadib amhaltu waan sugay oo waan sugtay xata nsaraf ilaa salaad wuu ka baxa weeyaan uma kadib lababtuhu waxaan ku marjiyey ama aan saas kuletiga ku qabtay talbiibka waa qofka in maradihiis looga qabto mxuu ahaa kuletiga ayaan ku dhaga weyaan biridaahi weliba go-iisa ayaan saas ugu qabtay fa bihi rasuula nabiga alla keena sal slm faqultu waxaan idhi aniga samictu haada kan waxaan ka maqlay hishaam ibnu xakiim ibnu xisaam waxaan ka maqlay yaqra'u isagoo akhrina calaa hayri maa aqra'taniiha sidaad igu akhrisay si aan ahayn isagoo akhrina ayaan ka maqlay weyaan faqaal lii wuxuu yidhi arsil warwaranka sii daa ninka waad marjisay bal okaadi sii daa uma qaala wuxuule wuxuu ku yidhi iqra akhri faqara wuu akhriyey qaala wuxuu yidhi nabige nabigeena sal slem haakada sidaan ayaa unzilad lagu soo dejiyey sidaas hishaam u akhriyey ayaa lagu soo dejiyey uma intaa kadib qaala lii wuxuu yidhi iqra akhri faqaratu waan akhriyey faqala wuxuu yidhi haakada unzilat sidaana lagu soo dejiyey ina alqur'aana qur-aanka unzila waa la soo dejiyey calaa sabcati axrufin toddoba xaraf faqra ahriya maa tayasar wix fudaad ahriya weyaan toddobada xaraf ha ka bixina laakiin xarafka fudaad ahriya marka ninkaana eh, sidii muxuu ahaa uu cumar ugu akhriyay si aan asan loo baray sooma marka axrafu sabc waa taa weyaan xadiidka afar boqol iyo afartanaad can ubay ibni kacbi waxaa laga wariyey waa ragga quraadaha caw qaala wuxuu yidhi ibnu kacb radi allahu taala arda kuntu waxaan ahaa fi lmasjid masjidka aan ku sugnaa <clears throat> fadakhala rajulun nin baa soo galay yusalli isagoo tukani faqara wuxuu akhriya qira'atan arin ayuu ariyey ankartuha alayhi aan ku inkira uma aan ku inkiray uma dahala aakharu mid kala soo galay faqara wuxuu ahriyay qira'atan qira siwa qiraa'at saaxibii ninkii saaxiibkii ahaa qiraan ayuu akhriyey falama qadaya salaad salaadii markay dhameeyeen dakhalnaa jamiican waa israacnay dabcan wuu qabsaday warxaaseed wax akhrinaysaanu ku yidhi saas ayaa koley meesha ka maqan dakhalnaa waan galnay jamiican cala rasulillahi baan u galnay sal slem faqultu waxaan idhi ina haada kan qara wuu akhri qiraa'atan akhrin ayuu akhriyey ankartuha calayhi aan ku inkiray faxasana nabiyu nabiga buu u wanaagsaday oo wax wanaag buu u arkay shanahumaa labadii xaaladoodii nin walba sidii asanta si fiican baad u akhrisay taxsiin buu ku sameeyey fa suqita waxaa lagu riday oo lagu tuuray fii nafsii naftayda min atakdiibi beenin walaa id kuntu xitaa markii aan ahaa fi ljaahiliyati jaahiliyada markaan ku sugnaa mid kaba darno muxuu ahaa oo beenin ayaa qalbigay shaydaan uu ku tuuray taxriifaa dhacayo haakada adiga shaydaanka ibliiskii waran buu igu dhuftay falamaa ra'a goortuu arkay rasul rasulka sal slm maa qad qashanii wixii daboolay iyo shaydaanka inuu iga adkaaday iyo shakiga ugu dhacay daraba fii sadri xabadkayga ayuu nabiga muxuu ahaa iga dharbaaxay weeyaan fafidtu kadibna waan shumay caraqan dhidid ayaa iga imaad hal mar ayaan muxuu ahaa qoyey dhidid baa iga shumay fidtu weyaan waan shumay weyaan yacni dhidid aad u badan ayaa muxuuha iga soo daatay weyaan wa kaanamaa waaba iyadoo anduru aan eegi ila اllahi caza wajala ilaahay subxaanaه wa tacaala anoo eegiyoo kala noqday faraqan weliba de cabsi darteed ilaahay inuu hortaagan yah o kala noqday yani imaankii ayaa aad u sarmaray weyaan meeshuu u gaaray meeshuuarka eh, waa tabiitkaas nabigan uu sameeyey alayhi الsalatu asalaam wa kaanama waaba ano anduru eega ila اllah laweyne faraqan baqitaanan ka baqi faqaal li wuxuu yidhi yaa ubay ubayow ibna kacab ursila ilaya rasuul ayaa lii soo diray waa jibriil anaqra'i lqur'aana qur-aanka ku akri calaa xarfin hal araf ku akri weyaan faradadtu ileyhi waan ku celiyey waxaan idhi anhawin calaa ummatii ummaddayda ilaahayow ka fududay faradda ilaya aaniyata mar labaad ayuu muxuu ii soo celiyo iqra'hu akhri calaa xarfayn laba xaraf ku akhri faradadtu ileyhi waan ku celiyey anhawin calaa ummatii ummaddayda ka fududay faradda ilaya aaliata markii saddexaad ayuu ii soo celiyey jawaabtiyo iqra'u akhri calaa sabcati axrufin toddoba xaraf ku akhri marka toddobada xaraf nabigeena sala allahu alay waslem dalabkii uu rabbi ka dalbay ayaa loo yeelay saas weeyaan falaka adiga ayuu ku sugnaaday bikulli raddatin celin la arka ood celisayna bikulli raddatin celin kasta oo radadtu kaha aan ku celiyey mas'alatun ama aad celisay radadtu kaha aan kugu soo celiyey mas'alatun su'aal oo tas'aliniha aad aniga weydiisanaysa ayaad leedahay oon laga ajiibi faqultu waxaan idhi marka allahuma al ikfir liummatii ummadday dembigooda dhaaf allahuma kfir liummatii ilaah ummadday dembigooda dhaaf waakhartu aaliata su-aasha saddexaadna dib baan ugu dhigtay liyowmin maalin yarqabu ay muxuu ahay naf iga soo dooni doonaan oy muxuu ahay wax iga bidi doonaan ilaya aniga alkhalqu khalqiga kulluhum dhammaantood xataa ibraahimu xitaa nebi ibraahim maalinta aad naf iga soo dooni doono oo aniga wax liisoo raadinhasaasin doono oo inaan rabbi subxana watacala ka ergayay liga dalbi doono maalintaasaan u dibdhigtay ayuu nabigeena yihi sala allahu calayhi waali marka nabigeena wuxuu ka faa'iday arka celinta u celiyey laba shay bu ka faa'iday tan koobaad horta hal xaraf hadii ay qur-aanku noqon lahaa xaraj ayaa la geli lahaa waa qodob toddoba xaraf ayuu ka faa'iday tan saddexda jeerna tiiba in su'aal mustajaab ah nabigeena sal allah alay uu rabbi weydiistay ayaa loo ogolaaday laba dembigooda ummadda dembigeeda inaad allah subxana wa tacala dhaafo ayuu ilaahay weydiis subxaana wa tacaala tantii u dambaysayna maalinta qiyaama shafaaca alcudma ayuu nabigan u dibdigtay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam eega marka nabigeenna ama fiiriya nabigeena sala allahu alay wasalam haaliban markii meel ducada lagu ajiiba eh, la istaajiyo meel kale ma aado ummatii unbuu ka bilaaba nabigeena sala allahu alayh ali wasalam walasawfa yucطiika rabuka fatarda markaasaa nabigeena sal l slm riwaayad waxaa ka sugan inuu leeyahay raalli kama noqonayo in ummadayda la cadaabo saasuu nabigeen sal allahu alay slm marka waayahay canhu waxaa laga wariyey ubay ibnu kacb radi allahu taala arda xadidka afar boqol iyo ko iyo afartanaad laqiya rasuula nabig al wuxuu la kulmay jibriila ayuu la kulmay faqala wuxuu yah jibriilu jibriilow inii aniga bucidtu waxaa lii soo diray ilaa ummati ummatin ummad ummiyiina waxna aan qorin waxna aan akhrinin ayaa lii soo diray ummiyiin minhum ayuu ka mid ahda alcajuuzu qof daah oo muli dumar khaasatan washaykhu alkabiir iyo qof nin hawaayeela iyo walghulaamu canug iyo waljaariyatu iyo gabar yar iyo walrajulu nin aladii kaasoo lam yaqra an akhrin kitaaban kitaab qad weligii qal wuxuu yidhi ya muxamedu muxamedow ina alqur'aana qur-aanka unzila waxaa lagu soo dejiyey calaa sabcati xarufin toddoba xaraf ayaa lagu soo dejiyey weyaan imam tirmidi aya xadidka soo saaray xadiisun xasanan saxiix weyaan xadidka afar boqol iyo labayo afartanaad can abi juhaym waxaa laga wariyey ibn xaari nacam ninkaas can abi juhaym xalid bn xaari raximah llah ana rajulayn laba nin ikhtalafaa way iskhilaafeen fii aayatin ayad baa isku khilaafeen oo meel qur'aan qur'aanka ka mid a faqala wuxuu yidhi hada kan wuxuu yidhi talaqaytuha waxaan kala kulmay oon ka soo qaatay ayadan min rasuuli rasulka alaan ka soo qaatay wa qaala akharu kii kale wuxuu yidhi talaqaytuha min rasuuli rasulka ayaan ka soo qaatay sal allah alay slam fasa'ala annabiya nabigan ay weydiiyeen sala allah alay slam faqala nabigan wuxuu yidhi alqur'aanu qur'aanka yuqra'u waxaa lagu akhriyaa calaa sabcati xarfin toddoba xaraf falaa tumaaru ha ku doodina oo ha ku murmina fi lqur'aani qur'aanka fa ina mira'an dood lagu murmo fi lqur'aani qur'aanka kufrun waa gaalimo weyaan oo inaad tirada waxaan gaalnimo ayuu keenaya ayuu nabigeena cadayna sal allahu alay waslem xadiidka imam axmed ee soo saaray sanadkiisa waa saxiix ala shardi sheykhayn xadiidk afar boqol iyo saddex iyo afartanaad can ubay ibni kacb xaalawi radi allahu taala arda qaala wuxu uhi ubay qara'tu waxaan akhriyey aayatan aayad wa qara'a ibnu mascuud ibnu mascuudna wuxuu akhriyey khilaafaa sidii aan anigu akhrinay si dabamarsan ayuu akhriyey faataytu nabiya nabigaan u imi sal slm faqultu waxaan idhi alam tuqrinii miyaadan ii akhrinin ood igu barin aayata kada aayata kada wa kada aayad hebelaayo hebelaayo soo qaal wuxuu yidhi balaha oo habkii nabigu u baray ayuu u akhriyey qaal wuxuu yidhi balaha fa qaala ibn mascuud wuxuu yidhi alam tuqri'niiha kada wa kada nabi allo adnaso saa iguma ahrinin oo saa ima barin asna sidii loo baray ayuu u akhriyey fa qala wuxuu yidhi balaha kilaahumaa labadoodaba muxsinun waa mid ixsaan faray oo wanaag sameeyey mujmirun wax qurxi weeyaan qaal wuxuu yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi qaala wuxuu yidhi faqultu lahu fadaraba sadri xabadkayga ayuu marka ku dhuftay faqaala wuxuu yidhi yaa ubay ibnu kacab ubay oo ina kacab ahayo innii aniga uqri'tu alqur'aan qur-aanka waa liigu akhriyey oo qur-aanka ayaa lii akhriyey oo lii keenay jibriil baa i keenay faqiil ley waxaa layidhi calaa xarfin aw calaa xarfayn ama hal xaraf ama laba xaraf qaala wuxuu yidhi faqaala malaku malagii ayaa wuxuu yidhi aladii kaasoo macii ila jiray calaa xarfayn laba xaraf inaad ku akhriso dooro ma laba xaraf mi saddex muxuu aha xaraf fa qaala wuxuu yidhi almalaku aladii maci calaa alaatin calaa alaatin saddex xaraf faqultu waxaan idhi calaa alaatin saddex xaraf malagi ayaa muxuu ahaa ayaa waxaa weeyaan irshaadini xataa balaqa ilaa uu ka gaara sabcata xarafin toddoba xaraf laysa minha uusan ka mid ahayn laysa minhaa iyada ka mid maahan ilaa shaafin mid caafiyo kaafin qofka ku filan yacnii qur kasta haddii aad ku haddii aad tirada afuura raxiima aw qulta aad tirahda samiican caliima aw qulta aad tia caliima samiican faallaahu alla weyne kadalika sidaa way intaba maa lam takhtim inta aadan khatimin aayatan aayad aayata cadaabin aayad cadaab biraxmatin ayad ramadan ku mxu khatimin aw aayata raxmatin aayad raxmadan bicadaabin aad ku khatimin waxaa weeyaan waxaad hadlaysa malaha weyaan xadidka imam axmed ee soo saaray sanadkiina waa saxiix ala sharti shaykhiin hadda maanta la joogo marka wax aanan ahayn alqira'aat almutawaatira tobanka qiro mutawaatirka ah oo weliba culimada intooda badan ay leeyihin waa xarfun waaxid waa halka xaraf oo sheekh cumaan radi allahu taala ardah uu qur ku jamciyey halkaas xarafay muxuu ahaa tobankan qira waxay ka farcamayan halka xaraf halka xaraf xukunkooda kalama duuna qiradooda inta badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal waa iswada waafaqsan yihiin waxa ay iskhilaafsan waa wax naadir ahoo kooban maaliki yowm iyo maliki yowm oo kale iyo wax la ah. oo isku macno oo isku xataa xuruufa ood ujeedaan marka yani halkaas xaraf weyaan ay ka farcameen todobada amaba tobanka qiromtobaatirka weyaan xadiidka afar boqol iyo afar iy afartanaad can abi hurayrat waxaa la wariyey radia allahu tacala canhu arda abu hurayra raawiyat islaam qaala wuxuu yidhi unzila alqur'aan qur-aanka waxaa lagu soo dejiyey calaa sabcati axrufin toddoba xaraf walmiraau dood lagu durmo fi lqur'aan qur-aanka lagu murmana kufrun waa gaalnimo oo kan waa qur'aan iyo qur'aan maah lagu murmo alaatan saddex jeer maa caraftum minhu waxaad garataan facmaluu biku camal fala wamaa jahiltum waxaad ka jaahil noqotaana minhu faruduuhu u celiya ilaa caalimihi kii yaqaanay allah subxaana wa tacaala haddii aad weyda cid kuu sheegto oo kugu dhaanta allah cilmigiisu celi weeyaan imaam waxaa weye ibnu xibbaan fii saxiix ayuu kusoo saaray isnaadu saxiixun calaa shartihima baabu tartiibi suwar qur-aanka in laysku xejiyo oo faatixa inta laga soo bilaabo suurat albaqara fa aali cimraan ilaa naas lagu geeyo tartiibtaas qur-aanka in la tartiibiyo xadiidka afar boqol waxaan ku jirnaa od la socotaan oo aad muhiim u ah qur-aankii uu rabbi ku soo dejiyey calaa qalbi nabiyina muxamedin sala allah alay slm biwaasita jibriil oo kalaamkii alla ahaa subxaana wa tacaala markuu nabigeenna geeriyooday calayhi salaatu wasalaam sida loo habeeyey ilaa nabigeenna calayi sala slam qur-aankii oo saxaabada ay wada xifdisan yihiin into in badanoo ka mid a ah ay xifdisan yihiin isaga oo xifdisan ka tagay sala allahu alay waxna ay qoran yihiin laakiin habka loo tartiibiyey iyo habka loo qoray iyo habkaas ayaa marka aan ku jirnaa weyaan nabigeena ala slam markii ayad kuso wuxuu jiray suurad heblaaye hala dhigo suurad heblaaye geliye suurad heblaaye geliye ayuu nabiga dhihi jiray sal la ayad kusoo degta haddii ayad goonigooni ay usoo degta saas weyaan suuraddii suratana waa iswadataa baabu tartiibi suwar suuradaha isku xijintooda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo shan marka waa inaad markaa hadda aan halkaan aan fadhino aad intaad yara baxdaan ruuxda iyo nafta la yara qaado la taga abubakar radia allahu taala anu oo korsiga nabigeena ku fadhiya alayhi sala slam mimbarkiisa taagan oo waxaa weeyaan khaatimka nabigeenana alai sala slam muxamed rasul ay ku qornayd waxaa weeyaan xiran intaas muxuu oo kadibna muminiintii ay saxaabadii halkan fadhiyaan wax qoraal ahna oo badan oo xataa axaadiista la qora la diiday laa taktubuu canii shayan hayr alqur'aan waad garanaysaan inkastoo eh, iktubu liabishaana ay ka dambeysay marka halkaas tasawuro marka ee hadda oo kutubihii ay ma aad hadal meel hal xaraf oo laga fargeliya ay jiri karin ha beriga dhiga weyaan oo wax ay oo mxu qur la xifdisanaa oo rag qaar ay dhimanayeen wamaa ilaa daalika marka xilligaas way xilliga laga hadli hadda laakiin tartiibka suuradaha qur suuradan suurad ku bedel haddi waa ku gaaloobaysaa khatar haddii aad tirahda ayad ka hormarina waa saas oo kale baabkaas marka baab hadda la karo ama loo dhawaan karo maaha xadiidka boqol iyo shan iyo ibn mahik waxaa laga wariyey raximahullah qaala wuxuu yusuf inii aniga cinda caaisha umi lmuminiina radi allahu taala ardaha aan la joogay id jaaaha waxa u yimid ciraaqiyin ree ciraaqi ah u yimid anoo muxuu ahaa la jooga umulmumin caaisha ayaa mid ciraaqi ah u yimid fa qaala wuxuu yidhi ayu lkafani kafanteedeeba khayru khayr badan kafan laisku kafani tee ugu wanaag badan waaya qaalat waxay tihi wayxaka liibaantaade wamaa yaduruka maxay kaa dhibi ama ha lagu kafaniyo ama wax kale lagu kafaniye maxay kaa dhibi adiga maxaa kaa gala haddaad marba ad dhimato camalkaadan baa kaa horeeya xaggeed muxuu aha isugu dhibaysaa qaala wuxuu yidhi yaa ummi oo walaalihin reer bakistan reer hindi iyo reer bangaladeeshka iyo markii ay xajka imaadaan daaqado dhan oo muxuu aha marooyinka cadcadadka ay intay qaadaanay biyaha zamzamka dhex gelinayaan markaas ay ku warayaan buuraha oo kadibna dibba ay u laabayaan markii qofka u geeriyooda tii zamzamka lagu dhaqay marka waxaa weeyaan toban jibaar ay ka dhaqaalo badan tahay marka waa iska imtixaan mogta qaalat waxay tii wayxaka liibaanta abayadurukum muxuu kaa dhibi mid lagu kafaniyaba qaala markaas wuuu yidhi tii wa iskaga tagay su-aal kale u galay marka qaala wuxuu yidhi yaa umma almuminiin muminiinta hooyadeeday inamaa in kale ma ahne yaa umma almuminiin muminiinta hooyadeeday arinii itusi musxafaki kitaabkaada qur-aanka o adiga aad haysato itusi weyaan oo aan eegay waxbaan ka fiirin rabaa qaalat waxay tihi lima maxaad u eegaysaa qaala wuxuu yidhi lacallii waxaa laga inaan tartiibiyo oon faatixa u hormari baqaro ku xuji saas aan u tartiibi ayaa laga yaaba weyaan lacalii waxaan mudanahay ama laga yaaba ualifu inaan mxuu ahaa isku toosiye alqur'aan quraanka calayhi kitaabkaada intaan eego aan kadibna aan isku toosiya laga yaaba fa inahu maxaa yeelay yuqra'u qur-aanka dadku ay akhriyaan hayra mu'alafin isagoon ay suuradihii isku aadaneen oo kala horeeyay dadka akhriyaane qaalat waxay tidhi wamaa yaduruku maxay kaa dhibi aya aya maxaa idiin qoran ayahu qara'ta qablu ayahu tii aad ama aayaddii qara'ta aad akhrisay qabla horan inamaa in kale ma ahani nazala wuu soo degay awala maa nazala markii horreeyy uu qur-aanku uu soo degay nazala minhu waxaa ka soo degay suuratun suurad ayaa soo degtay oo min almufasali khamiista ah suurat alxujuraat ila naas ayaa mufasal loo yaqaanaa fiiha waxaa ku suganaa dikru ljannati jannada sheegitaankeeda io wanaari naarta xataa idaa goortii haaba annaasu dadka ay u laabteen oy ku dhageer qabsadeen ila alislaami nazla alaalaalu alaal ayaa soo degtay wlxaraamu xaraan ayaa soo degtay walow nazla hadduu soo degi laha awala shayin shaykan u horeeya laa tashrabu lhamra khamrada cabina laqaalo waxay dhihi lahayeen dadkii laa nadacu lhamra abadan khamre kama tegayn walow nazla hadduu soo degi lahaa laa taznu ha zinaysan laqaalo waxay dhihi lahayen laa nadacu zina zinada kama tegayn abadan weligeen laqad nazla waxaa ku soo degay bimakata magaalada maka calaa muxamedin waxaa ku soo degay wa inii anna la jaariyatun foodle yaro gabar yar aanahay alabu aan ciyaari bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa wa amar bal iska daaya asaaca saacadda qiyaama ayaa mawciduhum makaano ballankooda lagu ballamiyey ama wakhti ballankooda ah wasaacatu saacadda qiyaama ee adhaa iyada ayaa ka dhib badan oo ka muxuu ah xanuun badan wa amaru kana kharaar badan weeyaan wamaa naزlat sooma ay degin suurat albaqara suurat اlbaqara iyo wاnisa suurat الnisa ilaa wa ana aniga oo cindahu nabiga la joogo xaas u ah weeyaan qaala wuxuu yidhi ninkii raawigaha faakhrajat lahu waxay usoo saartay almasxafa masxafkii faamlat calayhi waxay u yeerisay marka aaya suwari suuradaha ayadahooda isay u kala horeeyaan ay u yeerisay radia allahu tacala canha ardaha canha wa ardaaha waraximah llah raxmatan waasica marka sidaas ayaa qur-aanka loo tartiibiyey saas ayaa qur-aanka loo tartiibiy weyaan caaisho u tartiibsanaa baabu lquraa'i min asaxaaba saxaabada nabigeena sal l slm quraada ragga quraada aha qur-aanka aad ku yaqaanay ayuu baabkan u baabay iyo lix iyo can masruuq waxaa laga wariy qala wuxu uhi masruuq dukira waxaa la sheegay cabdulaahi cabdulahi ibnu eh, mascuud weeyaane cabdullahi ibn mascuud ayaa la sheegay cinda cabdilaahi ibni camr ibni caasi ayaa lagu sheegay waxaa layidhi cabdulaahi bin mascuud iyo waxbaa laga warramay meeshan waxaa fadhiya cabdullahi bin camr ibni caasi radi allahu ta anu arda labadaba waxay ka mid ahay culimada saxaabada nabigena sal slm faqaala wuxuu yidhi daaka cabdullahi bn mascuud rajulun waa nin oo laa azaalu aanan ka zuulayin uxibuhu inaan jeclahay bacda maa samictu goortii aan maqli kadib rasul rasulka sal sl yquul isagoo le istaqri'u lqur'aana qur-aanka ka barta oo ka xifdiya oo ka qaata min arbacatin afar min cabdillahi bn mascuudin cabdillah msud ka qaata fabada'a bihi isaga ayuu ku bilaabay nabigeena sala allah alay slam abdillah msud ayuu ku bilaabay wa salim mawla abi xudayfata iyo wa ubay ibnu kacbin iyo wa mucaadi ibni jabal afartaas nin qur-aanka ka qaata markuu yidhi wixii ka dambeeyey cabdillah mscuud muxuu ahaa jacayl waxaan ahan uma haya wayaan aad baan u jeclahay qaala wuxuu yidhi laa adri ma garanayo marka bada'a biubayin aw mucaadin mucaadin markuu ku bilaaba abdullah bin mascuud inuu muxuu aha ubay hormari iyo inuu ah, muxuu aha mucaad ibnu jabal hormari ma garanayo weeyaan xadiidkaasna waa muttafaqun caleyh xadiidka afar boqol iyo toddobiy afartanaad can qataadat ibnu dacamata ibnu dacamata saduusi albasri raximah ullah can anas wuxuu ka wari radi allahu inuu yidhi anas jamaca alqur'aana qur-aanka waxaa xifdiyey calaa cahdi nabiy nabigu wakhtigiisa arbacatun afar kulluhum dhammaantoodna min alansaar waa reer ansaareed ubayun wa mucaad ibnu jabal wa abu zayd wa zayd ibnu haabit inta ayaa jamci weyaan inta asaga cilmigiisa aqoontiisa buu ka hadlay maa abdillah bin mascuud ayaa ka mid ragg ah qur-aanka jamciyey qultu waxaan ku iri lianasin waxaan ku idhi man abu zayd abu zaydka ad sheegi ku ahaa qaala wuxuu yidhi axada cumuumatii eh, mxu adeeraday mid ka mid a ah weyaan adeeraday mid ka mid a ah weyaan ragga ree asaar nimin sahlan ma ahayn nimin aad qur-aanka ilahi subana wataala iyo diintaba ilahay uu ku dhowray oo diinta ilahi subana wataala garbahooda iyo dhiigooda iyo xoolahooda iyo dalkooda aad ilahay diintan islaamka ku xooji ayaa ahaayeen radi allahu taala anu ardaahum jacaylkooda waa iimaan naciibkooda waa munaafiqnimo weyaan nabiga wuxuu cadday sal sl in ummadda ay badan doonaan iyagana ay yaraan doonaan in loo dardaarmo khayr oo lala dadaalo ayuu nabigeena faray sala allahu calayhi waaalihi wasalem wa fii riwaayati riwaayat albuhaari bukhaari ku sugan qaala wuxuu yidhi maata nabiyu nabigan uu geeriyooda sal slem walam yajmac alqur'aana qur-aanka uusan jamcinin anas baa saa dhihi la sooda qaala wuxuu yidhi anas maata nabiyu nabigan ayaa geeriyooday walam yajmac alqur'aana qur-aanka iyadoosan jamcinin hayru arbacatin afar heyrkood afar waxaanan ka ahayna abudarda iyo mucaad ibnu jabal wa zayd ibnu haabitin wa abu zaydin qaala wuxuu yidhi wanaxnu ana annagana warinaahu waan ka dhaxalnay weyaan annagana waan ka dhaxalnay saas ayuu leeyahy anas ibn maalik radia allahu tacala canhu ardaa xadiidka afar boqol iyo sideed iyo afartanaad can anas malik waxa lg radi allahu ta anu arda qala wuxuu yidhi anas <clears throat> qaala nabi nabigan wuxuu yidhi sal sl ubey wuxuu ku yidhi ina allaha la weyne amarani wuxuu i faray an aqra calayka inaan kugu dul ahriyo lam yakun aladiina lam yakun ma ahanin alladiina kuwii kafarow gaaloobeen oo min ahli kitabi ahli kitaab ka mid a ah, munfakiina kuwa baxsado xataa ta'tiyahum albayina ilaa ay muxuu aha iyo towxiidkii islaamnimadii iyo xujadii ay ugu timaado weeyaan saas ayaa m wuxuu yidhi ilaah baa wuxuu ii faray ubayow inaan kugu dul ahriyo qaala wuxuu yidhi wasamaanii nabi allow ilaahay miyuu i magacaabo ubayi miyuu i yidhi qaala wuxuu yidhi nacam ha ilaahay baa ku soo magacaabayo ubay ku dul ahriy ayuu igu yidhi weyaan fabakaa markaasuu ooyey inuu ilaahay subxana watacaala magaciisa isagoo waxba jir aanan ahayn qiimo aan lahayn marka agtiisa isu fiiriyo inaa rabulciza magaciisa min fawqi mxuu ahaa mxuu ahay min fawqi carshihi inuu alla subxana wa tacala magaciisa sheego taas ayaa aad ula weynaato ficlan waana wax adweyn markaas oohin la dhacwey radi allahu taala arda baabu lcardati alakhiira bandhigii u dambeeyey oo qur-aanka nabigan loo soo bandhigay ayuu baabkan u baabiyey ilan qur-aanka waa tii jibriil calayhi assalaam uu nabigeenna calayhi sala slam u bandhigi jiray qur-aanka ramadaanka ramadaanka u dambeeyna uu laba jeer daarasahu carada caleyhi qur'aan maratayn soo saa mahayn marka carada u dambeysay ayuu baabkan u baabiya weyaan xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey qala wuxu yidhi abu hurera radi allahu ta anu arda kaana wuxuu ahaaday yacridu mid bandhigo yacidudaas waxaa weyaan ay jibriil weyaan yacridu jibriil mid bandhiga cala nabi uu bandhigay sal slm alqur'aana qur-aanka kula caamin sanad la arka hal mar facarada calayhi wuxuu u bandhigay laba jeer fi lcaami sanadkii aladii kaasoo qubida fiihi nabiga la qiblooday calayi wa kaana nabigan wuxuu sal slm yactikafu mid ictikaafo kula caamin sanad la arka cashran maalmood ayuu ka ictikaafi jiray waa tobanka dambe dabcan haaliban faatakafa kadibna nabigan wuxuu ictikaafay cishriina labaatan habeen ayuu ictikaafay fi lcaami sanadka aladii kaasoo qubida fiihi nabigan la qablooday calayhi salaatu wasalaam lidalika dad akhyaaro culimada waxaa naqaanaa markii ay gaareen lixdan iyo saddexda oo xilligii nabigan ay gaareen ilaa labaatan sano ka hor taqriiban bilaabay inay labaatanka dambe ictikaafaan madheero ayaan ku aqaana dad noocaasa ahlu khayra weeyaan waayahay xadiidka afar boqol iyo kontonaad cabn cabaas waxaa lg radi allahu tacala canhuma qala cbdullahi bn cabaas ayu lqira'atayni labada qira kaanat ahaatay ayulqira'atayn labada qiratodeeba labada qira toodeeba kaanat ahayd akhiiran midmidi dambe ayulqira'atayni labada qiraadood toodeeba kaanat ahayd akhiiran tii dambaysay labada qira tee dambaysa labada qira kuway ahayeen qira'atu cabdillaahi ibn mascuud aw qira'ati zayd ibn haabit zayd ibn haabit iyo zayd mxuu ninka layihado eh, ninka la yidhaahdo cabdulaahi ibnu mascuud labadooda qiratee muxuu ahaa dambeysay oo caradii labaad ahayd qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas qulnaa waxaa nidhi asagaa weydiina qulnaa waxaa nidhi raggii ruwaadda ah ka wariy ayaa dhihi qulnaa waxaa nidhi zayd zayd qiradiisa muxuu ahaa dambeysay qaala wuxuu yidhi laa maya ilaa ana rasuula ilaa ana rasuulah lakin ana rasul sal slm kana wuxuu ahaa yacridu alqur'aana qur-aanka mid muxuu ah u bandhiga calaa jibriila kula caamin sanad la arka maratan falama kaana goortu ahada fi lcaami sanadka aladii kaasoo qubida fiihi nabiga la qibdooday caradahu caleyh uu bandhiga maratayn laba jir wa kaanat waxay ahayd aakhira alqira'ati qira'ata cabdilah cabdillahi mascuud qiradiisa u dambeysa weyaan oo bandhigi dambe ayuu marka cabdillahi mascuud nabigeena ka qaatay calayhi salaatu wasalaam waradia allahu taala arda xadiidka imam axmed ee soo saare xawanas xadiis saxiixa xadiidka afar boqol iyo kow iyo kontonaad can samurata waxaa laga wariy ibn jundub radi allahu taala anu arda qal wuxu yihi samura curida alqur'aanu qur-aanka waxaa loo bandhigay calaa rasulillahi baa loo bandhigay caradaatin bandhigyaala mar asaga bandhigay mar loo bandhigaba fayaquuluuna waxay leeyihiin ina qiraa'atana haadihi akhrintanaga hiya alcard alakhiira waa bandhigii u dambeeyey saasay leeyihiin weeyaan imaam dahbi ayaa muxuu ahaa wuxuu leey xadidka waa saxiix alxaakim fi mustadraki aynu ku soo saaray xadiidka afar boqol iyo laba iyo kontonaad can anas malik waxaa lagu radi allahu ta anu arda qala wuxuu yihi anas khaadim nabiy sal l slem kaana jibriil jibriil wuxuu ahaa yacridu mid bandhiga alqur'aana qur-aanka cala nabi buu bandhigi jiray kula caamin sanad la arka maratan hal mar fii ramadaana bisha ramadaan falamaa goortii kaana uu ahaaday alcaamu sanadka aladii kaasoo qubida fiihi nabiga la qibdooday caradahu maratayn laba jeer buu nabigu bandhigay calayhi sala slam isnaad xasan waxaa soo saaray almukhtaara adiya almaqdisi fi lmukhtaara fi lxadiid almukhtaar ayuu kusoo saaray sanadkisanadkan waa xasan weeyaan baabu wuquucu naski nasakha inuu ku dhaca ayuu baabkan u baab yahay fi lqur'aani qur-aanka oo quraan la nasakhay ama ha la nasakho lafdigiisa iyo macnihiisa oo labadii meesha ka bixina amaba ha la nasakha lafdigiisa oo macnihiisa baaqi noqdo sida ayatarajmigo kale lafdiga ha la bixiyo waxaa weeyaan macnihiina baaqi noqdo amaba macnihii ama lafdigii ha jooga macnihiina ha la nasakha intaba waxaa weyaan amilada amila macruuf oo la marka naskhiga qur inuu ku dhaca ayuu baabkan u baabiya weyaan ad hadda waa la nasakhi karaa may waa xilligii nusuulka weyaan xilligii qur soo degayey xadiidka afar boqol iyo saddex iyo kontonaad can cumar waxaa lagu radi allahu ta anu arda qala wuxu yhi cumar aqra'unaa ka nooga qur-aan akhrinta badan wa aqdaana aqra'unaa ka nooga akhrinta badan oo qur-aanka aqoontiisa nooga badan ubayun ubay ibnu kacab wa aqdaana kan xagga qadaaga iyo xukunka nooga fiicana caliyun waa sayd cali radi allahu ta wa ina anagana lanadacu waan ka tagnaa min qawli ubayin ubay erayadiisa iyo qowlkiisa iyo mxuu ahaa masaaisha uu ka hadlo qaar waa isaga tagna wadaaka arinkana ana ubayan ubay yaquul wuxuu leeyahay laa adacu kama tagay shayan shay oo samictu aan ka maqlay min rasul an aan ka maqlay sal slm waqad qala allahu allana waa ti uu yidhi subxaana wa tacaala maa nansakh min aayatin ma nasakhna aayad aw nunsiha ama nabiga ma hilmaamsiina maa nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayrin minha mid ka khayr badan oo mili aan la imaadna waa tiu rabbiyi subxaana wa tacaala marka naskhigaas obay uma aabayeeli jirinoo wax alla wixii muxuu ahaa marba aad nabigeena ka maqla wuu ku dhagnaan jiray marka waxaa laga yaaba axkaam mansuukha ah oo ayado kale lagu nasakhay inuu marka la soo istaaga sidaa darteed ra'yigeenna waxaa noqday inaan faraha kala baxna ra'yigiis waxyaaba badan inaan iska dayno weeyaan oon hadal muxuu ahaa zayd iyo raggaas aan ra'yigooda qaadano xadiidka eh, afar afar iyo kontonaad can zir ibnu xubaysh waxaa laga qaala wuxuu yidhi qaali ubay ibnu kacb wuxuu igu yidhi maxaa idin qoran kaayin kaayin taqra'u suurata alaxzaab aw kaayin tacuduhaa kaayin sidee baad taqra'u suurata alaxzaab u akhrisaa aw kaayin tacuduhaa sidee u tirisaa suuradda aayadaha ay leedahay sideed muxuu tiri saama inteed gaarsiisaa qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi lahu isaga alaaan wasabciina aaya saddex ayaan ka dhigaa fa qaala wuxuu yidhi qau yani intaas keliyaha qau bimacna faqad weyaan intaa keliyaha laqad ra'aytuha waan arkay suurata alaxzaab wa inaha ayadana la tucaadilu suurata albaqara suurat albaqara iyadoo muxuu ahaa u dhiganto xagga aayad badnidu ka hadla laga yaaba walaqad qara'na waan akhrinay fiiha iyada oo gudaheeda waa ku jirtay ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjimhum albatta nakaala min allah wallahu caliim xakiim ashaykhu qofka sheekha ah oo dada ah iyo washeekhatu qofta ayadna dada ah oo qaangaarka iyo wax ka weyn wayaane idaa zanaya haddii ay zinaysaan farjimuuhuma rajmiya albatta si go-on nakaalan cuqubayn oo min allahi ka ahaatay wallahu alla weyaan caliimun mid cilmi badana way xakiimun xikmad badan aayaddaas ayaan akhrinay waa mithaal naskhiga ku dhacay lafdigii laakiin macnihii rajmiguu taagan nabigan ayaa sameeyey sal allahu aleh ali waslem imaam axmed ayaa soo saaray xadiidkaas sanadkiis waa daciif weeyaan baabu almakiyu almadani baabun almakiyu qur-aanka maka ku soo degay iyo walmadaniyu qur-aanka madiine ku soo degay hada maxalu bayaanihi waa booshka lagu cadayn lahaa weeyaan xadiidka afar boqol iyo shan iyo afartanaad can cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyay cbdillah bn mascuud radi allahu tacala anu arda qala wuxu aamanuu unzila mid lagu soo dejiyey amaba maa kaana wixii ahaado dhacafon qala wuxu yhi cbdullahi mascuud maa wixii ahaado yaa ayuha aladiina aamanuu oo yaa ayuha aladiina aamanuu ku unzila waxaa lagu soo dejiyey bilmadiinati magaala madiina wamaa kaana waxaa yaa ayuha naasana yaa ayuha nnaasu dadow fa bimakata maka ay kusoo degtay weeyaan marka qur-aanka wixii yaa ayuha aladiina aamanuu ah wuxuu leeyahay waa madiina wixii yaa ayuhanaas ahna waxaa weya waa maka saas ayuu leey weyaan wa fii riwaayati riwaayad qaala wuxuu yidhi qara'naa waan aqrinay almufasala khamiis ayaan aqrinay xiinan nacam xiinan miya qara'na waan aqrinay almufasala khamiis ayaan aqrinay mufasalka waa suurat alxujuraat ilaa suurat annaas laa tuqadim ila annaas weeyaan qara'na almufasala bimakata maka laysa fiiha kuma sugneen yaa ayuha aladiina aamanuu kuma sugneen weyaan qaala dahabi wuxuu yidhi calaa shartihima bukhari muslim shardigooda ayuu muxuua kusoo saaray imaam xaakim fii mustadrakihi wa sakata can ilula riwaayada horna wuu ka aamusi weyaan muusan ka hadlin alfasl athani fasalka labaad fadlu qur'aani qur-aanka fadliguu leeyahay iyo wa fadli tilaawatihi akhrinta qur-anka la akhriya fadliguu leeyahy ayuu muxuu ahaa fasalkan u fasli weyaan baabka koobaad fadligule ayuu mxuah baabkan u baabya weyaan xadiidka afar boqol iyo lixii kontonaad can abi la wariyey radia allahu tacala an arda qala wuxu yidhi abu muusa qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slem mahalu muminu qofka muminka tusaalahiisa alladii kaasoo yaqra u akhriya alqur'aana qur ka mahali utrujati utraja oo kale wey utrujada bambeelmada wax u yara dhoweeyaan aad aan ugu muxuu ahaa dheereen limbabeelmada weliba nooc yara ballaaran oo aad weyn oo aad u macaan oona caraf badan weeyaan noo kami noocaas nooc ka weeyaan utrujada beelmada ubaa mxuu aha taqriban u dhowdahay riixuhaa udgoonkeeda ayibun waa wax wanaagsan wa acmuhaa eh, dhadhankeedana ayibun waa mid wanaagsan wa maalu mumin qofka muminka tusaalihiisa alladii kaasoo laa yaqra'u qur'aan maalmumin qofka muminka tusaalihiisa dibbaa u laabtay maalmumin qofka muminka tusaalihiisa alladii kaasoo yaqra'u qur'aan qur'aanka ahriya ka maal utrujati meelmoo kale ayuu la too yahay riixuhaa udugeeda ayibun waa wax wanaagsan wa acmuhaa dhadhankeedana ayibun waa wanaagsan yahy wamaal mumin qofka muminka tusaalihiisa aladii kaasoo laa yaqrau quraan quraankaan ahrinayn ka maali tamrati timir oo kale wa laa riixa laha wax iyada ur ah amaba wax mxua udgoona ma lahan wa acmuha dhadhankeedana xulwun waa macaany weyaan qofka muminka ah laakiin quraankaan arinayna weyaan wamaal munaafiq qof munaafiqa tusaalihiisa alladii kaasoo yaqrau quraan quraanka ahriya ka maali reexana reexaan oo kale weyaan reexaanta cadigoo la yaqaano riixuhaa urkeeda ama udgoonkeeda ayibun waa wax wanaag badan wamaal munaafiq qofka munaafiq tusaalihiis aladii kaasoo laa yaqra quraan quraanka aan akhrinayn ka maal xandalati hunguraarida oo kale weyaan ama qaradameeraadka oo kale weyaan laysa lahaa riixun waxaba yaraatay udug ah amaba ay leedahay riix ma lahan wa acmuhaa dhadhankeedana murun waa kharaar weyaan buhari muslim ee xadidkaa soo saaray xadiidka afar boqol iyo toddoba-iyo kontonaad can cabdilaahi bni cumar waxal radi allahu tacala canhuma can nabi wuxuu ka war sal sl maqal nabigan inuu yidhi isagana u daaim yeel ana sidiiso kale si arrin la dhaha ma jirto laa xasada jamasho ma jirto ilaa fitnatayn laba shay mooyane rajulu nin oo ataahu llahu alla weyne uu siiyey fa huwa isaga yatluuhu ana aleyl habeenka muxuu saacadihiisa iyo ana nahaari maalin saacadaheeda ayuu arinaya saacadihiisa ayuu akhrinaya iyo rajulu nin oo ataahu llahu alla uu siiyey fa huwa isaga yunfiquhu wuu nafaqaynaya ana aleyl habeenka saacadihiisa iyo ana nahaari maalinta saacadeed ayuu nafaqay xoolii bixinaya labada qof in la yihahdo ilahay saad ayaga yeeshay oo wanaagga aad siisay anna waxba dhibaato ma laha weyaan xasadka caadiga ahay oo inay eh, ka zuusha eh, nicmadii loolama jeedo baabka isaga baabka baab loola jeedo ma ahan eh, sidoo kale waxaa la wax kasta oo wanaag ah oo aakhare lagu gaara oo maxamado aakhar lagu kasbana ayadna waa lamid weyaan waa lamid qofka inaad muxuu aha yihahd ilah anama isiisid asagana u daamiyeyshid waxba dhibaato ma laha weyaan xadiidka afar boqol iyo sideed iyo kontonaad an abi hurayrat waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakri dawsi qala wuxu abi hurayra rawiyat islam weeyaane qala rasu rsulka wuxu yiri sal slem ayuxubmi yujceli axadukum midkiin idaa rajaca hadduu usoo laabto ilaa ahlihi reerkiisa an yajida inuu ka helo fiihi reerkiisa gudihiisa alaaa khaliifaatin saddex neef oo waxaa weeyaan ilma xambaarsan weyaan ama ilma caloosha ku sida weyaan idaamin cidaamin ee waweyn simaanin burbuuran inaad qofka aada la kulma ma farax gelinaysaa weyaan markaad gurigaad imaadaba saddex waxaa weyaan halaad oo rimiye ah oo taqriiban dhalmo ah inaad guriga ka hesho markaas kusoo laabataba maku farax gelin weliba burbuuran weliba aad u weyn qulnaa waxaan nacam qaal wuxuu yidhi faalaau aayaatin saddex aayadood oo yaqra'u bihina u akhriya axadukum midkiin fii salaati salaadiisa uu akhriya ayaa khayrun lahu uga khayr badan min alaai khalifaatin saddex neef oo waxaa weyaan ilma caloosha ku sida weyaan cidaamin ee waaweyn simaan ee burbuuran rimiye ah kaas ayaa ka fadli badan oo ka wanaag badan ayuu nabigeen cadayna sala allahu aleh waslem xadiidka afar boqol iyo sagaaliyo kontonaad can cabdillahi bn ibni camr waxaa la wariy ibni caasi radi allahu tacala anhuma qala cbdillahi bn camr qaala rasul rasulka wuxu yihi sal slem yuqaalu waxaa loo dhihi dona lisaaxib alqur'ani qur'aanka qofka xambaarsan iqra akhri oo ku camal fali jir weeyaan warqa kadima jaranjartan jannada kor oo fuul waratil qur-aankan akhriye akhri kamaa sidii kunta ad ahayd turatilu mid u akhriye fi saramar oo soco jaraanjarta warati akhri kamaa sidii kunta ade turatilu mid u fi dunya adduunyada fa ina manzilaka meesha aad jannada ka degi doonta cinda aakhiri aayatin aayatan u oo taqra aad akhriso meesha kaaga dhammaato oo qur aad ku dhamaysa halka ayaa saldhig lagaaga dhigi doonaa weeyaan walaalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiilan imaam abu daawuud iyo tirmidi soo saaray xadidka waa xasan saxiix weeyaan xadiidka boqol lidalika arrinka waxyaabaha qur in la barto qofka aad kugu dhiirigeliya axaadiistan ayaa ka mid ah weyaan xadiidka afar boqol iyo lixdanaad can abdillahi mascud waxa laga weri radi allahu tacala anhu qala wuxu abdillah mascuud qaala rasul rasul wuxu yidhi sal l slem man qara'a qofka akhriya xarfan xaraf oo min kitaabillahi kitaabka alla ka mida falahu asaga ayuu u sugnaaday bihi xarafka isaga xasanatun wanaag walxasanatu xasanadana bicashri amhaaliha toban laablaabkeed ayaa loo looga dhigi laa aqulu ma dhahay ayuu yidhi nabigeena sala allahu alay slem aliflaamiim xarfun aliflaamiim hal xarf ma dhahayo walaakin warka lagu laabi alifun aliftii xarfun waa xarf walaamun laamkiina xarfun waa xarf wa mimun minkana xarfun xarf weyaan idan aliflaam miim waa soddon darajo daalika haddii laga dhigo afar ayadna waa afartan alkitaab haddii shan laga dhigo miiqaa weyaan yacni ajar aan la koobi karin weyaan afartan iyo soddon iyo iyo lixdan boqol aliflaam miim daalika alkitaab intaas ayaa laga yaaba qofka inuu ku helo boqol xasano weyaan waa wax fadlullahi yutiihi man yashaa xadiidka afar boqol iyo imaam tirmidi ay xadidka soo saaray waana xadiid saxiixa xadidka afar boqol iyo kob iyo lixdanaad can anas bin malik waxaa radi allahu taala an arda qala wuxuu yidhi anas qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slem ina lilaahi alla weyne ay u sugnaaday ahlina dad ehel ah oo min annaas dadka ka mid ah qaalu waxay idhan ya rasul rsulka allow man hum kuwaas waa kuwe qaala ayaga ahlu qur'aani dadka ah ahlullahi ahalka ila alla isaga khaasku ah weeyaan kuwaas qur-aankiisa akhriyo daa'iman wa abadan kuwaas ehelka alla weyaan saasuu nabigeen cadayna sal slm xadidka imaam ibnu maaja ayaa soo saaray fii sunanihi wadaarimi kadalik fii sunanihi waa xadiis saxiix weyaan xadidka afar boqol iyo laba iyo lixdanaad can abi umamata waxa laga yihh albahiri qaala wuxuu yidhi abi umaama iqra'uu akhri alqur'aana qur-aanka walaa yaguranakum isu idinkadin haadihi almasaaxif kutubtan qur-aanka ah oo taalay idinkadin iyo musxafyadan almucallaqati ee la soo raariciyey faina allaha alla weyne lan yucadiba macdaaba qalban qalbi oo wacala qur'aan quraanka xifdiyey marka kitaabaha ku logoyne waxaa weyaan qur-aanka ka xifdiya laakiin qur-aanka iskaga hadlaynin kitaabaa qur-aanka isku hadlaynine ee qur-aanka xifdiya ayuu kala joodaa weyaan maxaa yeele qofkii qalbigiisa qur-aanka u gala ilaahay ma cadaaba ayuu leeyahay abi umaama hadalka markuu leeyahay culimmada waxyaabaha yidhahdaan weeyaan maa laa yuqaalu fi ra'yi hadalkanoo kale waa hadal hawaab iyo wixii ku saabsan qofka kama dhihi karo maa low xukmu rafci waa waxyaabaha lah marfuuc toos maaha laakiin lahu xukmu rafci ah, culamada dhahan weyaan waayahay imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkiisuna waa saxiix xadiidka afar boqol iyo saddex iyo lixdanaad can ibn cabaas waxa radi allahu taala anhuma qala abdullahi bin cabaas maa yamnacu maxaa ka reebi ow diida axadukum midkiin idaa rajaca hadduu muxuuha ka soo laabta min suuqihi suuqiisa aw min xaajati dantiisa fatakaa kadibna uu ku dangiigsada calaa firaashihi firaashkiisa an yaqra inuu ahriyo alaaa aayaat saddex aayadood oo meel quraan quraan ka mid ah maxaa u diidi markaad qolkaada tagto ama sirtaada ku fariisato ama korsigaaga ku fariisato ama aad yarnasanayso inaad muxuu aha dhowrko suuratulikhlaas iyo suurado aad akhriso ood saddex aayadood akhriso maxay kaa dhibi weyaan imaam daarimi ayaa soo saaray fii sunanihi sanadkiisa waa saxiix weyaan baabu tacaahud alqur'aan qur-aanka in lala xarbiyo oo daa'iman o abadan qofka muxuu aha ku dadaalo ood muxuu xifdigiisa inuu haayo in loo baahan ayuu baabkan u baabi waya xadidka afar boqol iyo afar iyo lixdanaad can caaishata waxaa la wariyey um اlmuminiin radia allahu tacala an ardaha can nebi waxay ka wariyy sal slm anahu nabigana qaala inuu yidhi mahalu ladii qofkii tusaalihiisa yaqra'u lqur'aan qur'aanka akhriya wa huwa isaga xaafidun lahu qur'aanka xifdisan yahay waa akhriya waana xaafid hadduu xaafid iyo ausan akhrin sooma galay hadduu muxuu ahaa waxawa xaafid ahayn sooma galay maca asafarati malaa'igta muxuu aha safarada alkiraami albarara ee muxuu karaamad badan oo bahriyaalka ah ayuu mxuu ahaa la joogaa weyaan raggaas ayaa la bartaba yahay la manzeli yahay oo ay isku darajo yihiin weyaan wamahalu ladii kii tusaalihiisa yaqra'u akhriya qur-aanka wahuwa qur-aankana wahuwa isagana yatacaahaduhu uu mxuu aha la xarbini ood ku dadaali oo inaad mxuu aha si un qabto waxaa weeyaan isku dayi wahuwa isagana calayhi dushiisa shadiidun ku daran yahay oo xifdigii uu dhiba falahu xusna ajraan laba ajr ayaa ajru اlqira'a wa ajru atacaahud wاtacab xadiidka afar boqol iyo han iyo lixdanaad bn cumr waxaa lg radi allahu taala anhum ana rasul rasulka sal slm qal nabigan wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahne maalu saaxib alqur'ani qur ninka u saaxiibkaa tusaalihiisa ka mahali saaxibi alibili qofka geela lah saaxiibkiisa qofka geelahoo kale ayuu la tooyahay ama saaxibilibil ayuu la tooyahay almucalaqati almucaqalati ee la dabray amaba la jaraariyey in caahada caleyhi hadduu muxuuha ah ka warhaayo amsaka wuu qabsani oo waa u ilaashamaysa wain alaqa hadduu kasii daayana dahabat waa iska tegaysaa neef ku kuu ama kuu xirnaa xarga aad ka daysay waa iska tegi war maba lahan weyaan xadiidka afar boqol iyo lix iyo lixdanaad can cabdullahi bn mascud waxa lgu radi allahu tacala canhu qala wuxu abdullahi bn mascuud qaala nabi nabigan wuxu yiri sal slem bisa maa bisa waxaa baaslaade maa liaxadikum midkiin an yaquula inuu yidhaahdo nasiitu waxaan hilmaamay aayata kayta wa kayt aayad heblaayi aayad heblaayi aan hilmaamay bal warka lagu laabay nusiya waa la hilmaamsiye wastadkiruu alqur'aana qur-aanka ku noqda oo xasuusta oo waxaa weeyaan muraajaciya fa inahu maxaa yeele ashaddu wuxuu ka yahay tafasiyan ka farabaxsasho min suduuri rijaali ragga qalbigooda uu ka mxuua ka baxsada min annacami xoolaha dabran ama xoolaha si u baxsadaan oo kale ayuu qur-aanku hadii aan laga warhaynin weeyaan xadiidka afar boqol iyo toddoba iyo lixdanaad can saa'ib waxaa laga wariyey ibnu yaziida radia allahu anhu ardaa ana shurayxan alxadrami dukira waxaa la sheegay cinda rasuulilah ayaa lagu sheegay faqaala wuxuu yihi wuxuu yihi sal slm laa yatawasadu ma barkimaysta alqur'aana qur-aanka ma barkimaysto oo barkin kama dhigto weyaan macnaheeda maxay tahay yani qur-aanka ma hurdo inay noqotaa laga yaabaa iyo wax lamidka wallahu aclam xadiidkaas imaam nasaa-i a fii sunanihi kusoo saaray sanadkiisuna saxiix weyaan baabun khayrukum waxaa idinkugu khayr badan man qof tacalama barta alqur'an qur'anka wacallama ummadda barakaasa in kugu khayr badan weeyaan xadiidka afar boqol iyo sideed iyo lixdanaad can cuhmaan waxaa laga wariyey ibnu cafaan radia allahu tacala arda an nabina nabign wxu ka wari sal slm qal nabigen wuxuu yidhi khayrukum waxaa idinkugu khayr badan man ayaa inkugu khayr badan tacallama barta alqur'an qur'aanka alla barto oo wacallamahu dadkana bar ayaa inkugu khayr badan weeyaan xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can saciid ibni jubayr waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda raximah raxmatan waasica ibn cabaas wuxuu ka wari radi allahu taala anhuma ibn cabaasin wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhuma inuu yidhi jamactu waan kulmiyey oon xifdiyey almuxkama muxkam ayaan xifdiyey waa noo imaan doontaa muxkam wixii loola jeedo fii cahdi rasuulilah rasulka waqtigiisa ayaan muxkamka aan jamciyey oon xifdiyey fa qultu lahu waxaan ku idhi saciid baa dhihiye wama almuxkamu muxkamna muxuu yahay qaala wuxuu yidhi almufasal wa khamiis weeyaan hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala cabdi rasuuli mustafaa